الحديث السابع والعشرون حديثك لباتم يتضرية هذا محله وروى مسلم الإمام مسلم الكوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ألا وغيري خير صفوف الرجال رقى الصففيالك وكان أبو قير بضان أولها وصفك أبوها الرئية وشرها صففيالك صلاة مركة لتكاع رقى منك أبو الشر بضاننا aakhiruha waa safka ugu dambeeya wa khayru sufuufi nisaa dumarka safyaalkooda kan u khayr badan aakhiruha waa safka ugu dambeeya wa sharuhaa safafyaalka dumarka kan u shar badan awaluha waa kan ugu horeeya salaada masjidka marka la iskula tukanaa oo rag iyo dumar iskula tukanayaan ama banaanka ciidda la iskula tukanaa safka ragga waxa u khayr badan safka ugu horeeya maxaa yeelay dumarku ka fogi safka ragga waxa u shar badan safka u dambeeya maxaa dhacay oo u shar badnaaday dumarkuu ku dhowy safka dumarka waxaa u shar badan kan ugu soo horeeya maxaa dhacay raggu ku dhowy safka dumarka waxa u khayr badan kan ugu dambeeya maxaa dhacay raggiyuu ka fogi bafiri masaajidkii xataa waa meeshii cibaadada meesha halkaasa markay dumarku isku dhowaadaan shar ay galayaan iyo rag raggay dumarda isku dhowaadaan waa masjidka oo aan shakiga kale ka imaan karin hadday isku dhawaadaan shara ka imaan hadday kala fogaadaan khayra ka imaan ka waran meelaan masjidba ahayn iskool haddii la xareeyo qol oo la idhaha lix saac isla fadhiya ama jaamacad la xareeyo ah, lixidaa saac dembiya ku dul socona waa isfiirinayaan waana xaaraam inay isfiiriyaan ah, agtay iska fadhiyaan waxa weya waa isku uumi uumigooda isku baxaya ah, uumigooda aa isku baxaya dabkooda isku baxaya waa iscag fadhiya in alla intaas ay fasalka iskula jiraan dembiya ku socda qof kasta oo fadhiya qolkaas dembiya ku dul socda rag iyo dumar saas darteeda waa xaaraan qadcana ikhtilaafka rag iyo dumar in la isku dabo waa xaaraan jaamacada inay wada dhigtaan waa xaaraan iskool inay wada dhigtaan waa xaaraan in la waa xaaraan aabbo walbo caruurtiisa iyo hooyo walbo iskool iyo jaamacad aruurtu isdhex fadhiyaan geysta ilaahay waa kula xisaabtama ah, ilaahay buu ku caasiyey caruurka fasalkaas fadhiyo qaangaarkaana ilahay ku caasiyey waa xaaraan inay isla fadhiyo ma banaan masjidkiiy ir waxaa la leeyahay bal gabdhaha halkaas ku tukaa safka ugu horreeya ugu shar badan ka warran maxaa dhacay raggay u dhowi raggana safka ugu dambeeya u shar badan maxaa dhacay dumarka u dhowi safka ugu horeeya ragga u qayr badan maxaa dhacay dumarkiiu ka fogi safka ugu dambeeya dumarka u ayr badan muxuu u qayr badnaaday raguu ka fogaada idan labada jinsi in la kala fogeeyo wey khayr shartuna waa maxay halaisku dhoweey umitadooda ha isku baxdeen saas wey uri shiiku fi lxadiii xadiidkan waxaa ku sugan anna khayra xaalaati nisaa dumarka xaaladahooda kan u qayr badan xiina yabcudna waa xaaladda ay ka fogaadaan can irijaali ragga aljanibi ee ajnabiga ka ah dumar xaaladooda xaaladaas u qayb badan fa fii afdal biqaac dhulka meelaha ugu fadli badan biaacda waa jamcu buca makaanada makaanka ugu fadliga badan fa fii afdal biqaac makaanada kan ugu fadli badan wahiy almasaajidu waa masaajidiiye xata wuxuu ku booriyey ashaaricu allihii sharcigan soo dejiyey cala rijaali ragga wnisa dumarka shaarica nabigana waa lagu ilaaqaa majaas ahaan laakiin xaqiiq ahaan sharciga alla soo deji nabiga marka in hadda loola jeedaana waa imaan karta laakiin nabiga iska hadli maa wamaa yandiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa waxa uu noo sheegayo alla u soo sheegay oo soo amray xasa wuxuu ku booriyey ashaaricu shaarica oo nabiga ah oo sharciga muballiq ah oo soo gaarsiinaa waa wanisaai dumarkana ku booriyey an yabcuda inuu fogaado kullu mid kastoo minhuma labadooda ka mida can ilaakari kan kale inuu ka fogaado inay kala durkaan wlmustantaju wlmustantaju xukunka lagala soo baxaa marka xukunka lagala soo baxaa min haada alxadiii xadiidkan ana alikhtilaada isku darnaanta bayna aljinsayni labada jinsi laysku daro waa raggii dumarka manhiyun canhu waa mid la diiday saasaa ka soo baxday xadiiskii marka labada jinsi ha laysku daro waa xaaraan caamo haddee adduunyay rabaan aakiradii waa fududaysteen waa daruuro ay leeyihin daruuro waaye yaa ku yidhi waa daruuro daruuro ma taqaan maxaa laydhaha daruuro waa wax haddaadan samayn naftaada u dhacay ama xibinaa ku go-y jirkii ka mid a ama maalkaagii o dhamaa baaba-a ah. dad iska dayno jaamacad oo rag iyo dumar isdhex fadhiyaan ma naftaa kaa go-e gacanaa ku jiisoobe miya hantidaadoo dhana baabee miya maya yaa ku yidhi daruuro ma taqa ah, daruuro maaha wix naftu u baahan tahay daruuro lama yidho daruuro lama yidhaahdo waxaa naftu u baahan tahay xaajiyaada la yidhahda xaajiyaad waa baahi aad jirta waa shay aad u baahan tahay kaasuna xaaraan ma banneeyo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat xaaraan maxaa kuu bannay kara daruuro naftiyaa kaa dhacayda cuntaad xalaalaad cunto waa weyday neef baktiyaad aragta adaad ka goose xayla naftiga dhexe soo maa daruuro saasaa la yidhaha laakiin meeshan jaamacaddan aniga shaqaan rabi lahaa haddaanan jaamacad dhigan hadhow shaqa xoogaa waa iwarwareejine waxaas baahiya la yidhaha daruuro lama yidhaha xaajaa la yidhaha baahiya la yidhaha baahiduna ma bannayda xaaraanta daruuradaa bannayda xaaraanta marka daruuro maahan taniyo waa xaajiyaad ama waaba taxsiinaadba oo xataa xaaje ma dhammaanta la dhihi karaa marka waa inaad ka fiirsato waraja wuxuu soo saaray alimaam abu daawuuda iiriya masaajidka xataa iiriya masaajidda isku albaab inay ka soo galaan lama ogola raggii dumarka waa masaajid ah, isku albaab inay ka soo galaan lama ogolo iiriya waa inay qofba albaab ka soo galo sida sharcigu u kala fogeyn iiri adna laba kursi isku xidkaad aad fadhinaysa ama baabuurti isku kursi qaar iskula ro dadku hadday damiirlaan yihiin mogta kano kirishboogan miskiinkaas lacag iska rabaa lacaga loo soo dir oo isku rasayna isku durka isku durka ah, hal kursi la saar ah, bal fiiri waakhraja wuxuu soo saaray alimaam abu daawuud raximah llah fii sunanihi raqamka afar boqol lixdan iyo saddex can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu mawquufuu ka dhigay ah, isagoo marfuucana waa la wariyey xadiidka qaala cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi low taragnaa haddaan uga tegi lahayn haadalbaaba albaabkan linisaai dumarka jawaabtii lowda maxduufa lakaana xasanan albaabkan haddaan dumarka u dayno alala waa ficnaa lahayd khalaas waa u day albaabkaas dumarkaa iska leh masaajidka rag kama soo geli karaan saasuu xumar yeel saasuu yeel low taragnaa haddaan uga tagno haadalbaaba albaabkan linisaai dumarka lakaana xasanan yacni wuxuu ula jeedaa almasjida masjidka albaabka miduu ula jeedaa qaala naafic naafica wuxuu yidhi falam yadkul kama soo gelin minhu albaabkaas ibnu cumara cabdulahi ibni cumar xataa maata ilaa u dhintay cabdulahi ibni cumar sunada aad u ilaalin jiray diinta cabdullahi ibni cumar markii la yidhaha baabkaas dumarka iskale xataa waktiga aan dumar masaajidka kusoo tukayn kama soo gela ilaa u dhintay weligiisnama kama soo geli dumarkaa ka soo gala ma keliya waa ka leex sow maaha rag iyo dumarkii oo la kala fogeynaya saasay ahayd saasay ahayd haadaa xadiidkan yadullu wuxuu tusaa calaa xirsi يدل وقتصا على حرص الصحابة الصحابة الدلال كودي على الابتعاد إنه كفوا قادان يكون دلال جيران عن الاختلاط اسكو الضرمد بين الجنسين لبدا الجنس اسكو الضرمان لبدا الجنسين اسكو الضرمان هذا كفوا قادان صحابة قال الإمام النووي رحمه الله إمام النووي وغيري في شرح صحيح المسلم عند شرح مركو شرح يكتس لهذا الحديث وإنما فضل حديث وقو شرحة أو صفك كادلا صفك وإنما فضل ولا فضلي آخر صفوف النساء dumarka safafyaalkooda kan ugu dambeeya dumarka alxaadiraati ee la jooga maca rijaal dumar keligood ku tukaa maaha dumarku markay rag la tukanayaan dumarkaas waxaa la fadilay safafkooda ugu dambeeya maxaa loo fadilay libucdihinna ka fogaanshadooda darteed min mukhaaladati rijaali ragga ku darsamidooda ka fog inay rag ku darsamaan ay ka fog yihiin iyo wa ru'yatihim rag la arkidooda rag in lacatay ka fogi ila dumar kala ka horeeye safka dambe wuxuu la qayr badnaaday inay rag ku darsamaan waa ka fogyihiin inay arkaanna waa ka fogyihiin iyo wa tacaluqi qalbi qalbigu inuu ku tacalluqo bihim ragga cinda ru'yati xarakaatin dhaqdhaqaaqooda markay arkaan wa samaaci kalaamihim hadalkooda maqlidooda agtiisa iyo wanaxu daalik ilaa safka ugu horeeya dumarka iyo safka ragga ugu dambeeya waxaa dhacda dhaqdhaqaaqi iyo laka mar muuqaalkiiya loo jeeda marka qalbigii in fasaad galo ah, markii raggii dhaqdhaqaaqoodi iyo waxa weeyaan xarakaadkoodii ay arkaan ama hadalkoodii ay maqlaan laakiin safafka dambe dumarku rag arkina maayaan maqlina maayaan sidaas u qayr badnaadeen wadumma wa la ceebeeyey awalu sufuufihinna dumarka safyaankooda kan ugu horreeya waa la ceebeeyey maxaa loo ceebeeyey licagsi daalika sidaas cagsigeed ayagu raggiyay u dhow yihiin waa arkayaan waxaa dhici karta hadalkooda inay maqlaan qalbigii marka inuu ku tacalluqo wallahu aclam uu yidhi imam nawowi raximahullah shiiqa markaa kelimad ku khatima sheekh axmed wuxuu yidhi waa min almusifi waxyaalaha qofka muslimka murugo geliya waxaa ka mid ah jiddan si dhab oo laga murgo kayfa sida ahmala ay u dayaceen jullu lmuslimiina muslimiinta badankoodii can haada alamri arrinkan rijaalan wa nisaan rag iyo dumar saasay iskoolaadka iskula fadhiyaan jaamacadaha iskula fadhiyaan baabuurta iskula saaran yihiin diyaaradaha kuraasa iskula fadhiyaan bal qaarkood waaba la yaaba haddaad tira iga dul haddaad iga dulu tiraado qaarkood waaba kula yaaba waaad xaadka kuma fahma waaad mooda inaadan soomaali fahmi nin gaari soo raacay gabara iskala faraysa hadda gaarigoo dhan waa bannaan heda wara kuraastaad iskala ku fariisu ku yidhi oo iga dul markaas miyana waa iya bal ir meeshay ka hadla waa iya waa iya manajaasana aniga dan baan kaale kursigaasaan iskugu nimid ayla waa qayla leefka iska dil u bal haya raac waa iska lug gaarigii ilaa uu tegey meeshu u socday waa qayli ninkaas kibirkiisa bal iiri kibirkiisa anuu iya aniga maxaan ka qaadana maxaan ka raba aniga aniga kursigan tala saar maba fahmaydaa miyaysan ku dhalan wadan si qof balfiidi war in la safaristo sharciga diiday nabi wuxuu ila istaata waa zinada ka warama hayadu kursi kula fadhida ah kursi kula fadhisay laba qofku kursi kula fadhimaan istaabay ah waa zinu intaas ma fahmi karto meel kale ka leeba daaqad kale ku jirto aanad kale ku xareysan tahay ayadu markaas waa iyasa iyo xaan ka raba iyo xaan ka goosta ah. meel kale ka leeba hallow hanafashaadu marka sida ay uga fogaadeen dadku tacaaliimtii islaamkay ku tuseen wa min almusifi waxyaalaha murugo geliya waxaa ka mid a ah qofka muslimkaa jiddan si dhabana u murugo geliya kayfa sida ahmala ay u dayaceen jullu muslimiina muslimiinta badankooda can haada amri amarkan can haada alamri ama arrinkan oo ah rag iyo dumarka in la kala fogeeyo rijaalan waa nisaan waa dayaceen waqad awrata wuxuuna dhaxal siiyey daalika ihmaalkii ay dayaceen sharciga alfawaaxisha zino iyo waxyaala folxi ah, wlmunkaraat munkariyaal fahal antum muntahuuna muslimiinow ma ka joogaydaan rag iyo dumar isdhex fadhiya maxaa ka dhaca jaamacadahan dulliga ka jira ya gabdhihii jaamacadaha lagu sii daayey maxaa dulli ka taagan ah, waxa weeyaan kanaa guursaday waa furay mid kaana guursaday waa furay uura yeelatay isbitaalaa la geeyey ilmaa la soo riday waa la xaaqay musiiba haysata misaa dulli meesha intaala Ah, waa ciddan aabiyaho waxay tahay gabar yaro inaan iskool noo dhigato gabar yaro inaan jaamacad meeshaana noo dhigato baa laba goor garoobal ay soo martay markii dambe ilmaha laga soo xaakay waa islaan dhimatay ah, islaan dhimatay wey balaayo martay meeqay bele martay ah, qaarkoodna ay dhinteen gabar inaanoo jaamacad dhigayd maxaa ka dhacay meeshan dulliga ka dhacay jaamacada dhigayd cunug yar afka ku muday illa maantana umitadooda isku baxayd oo is ag fadhiyeen hore qortay markii la kala tegey soo ma jeedi hay uura yara islaan uur leh gabadhi yartoo jaamcadda gayd hadhow inta la orday uu geeyey niman shayaadiin oo dhaqaatiir sheeganaya oo gabdhahaas zinada ilmaha ku qaada kaliya ka xaaqa oo ku qaada in cunugu dilaya saqiir iir ah, aakhiro waa lagu soo bixinaya xuu ku jawaabi doona caruurkii uu dilay cunug isbitaala la geey iir inana ii dhigata jaamacaduu leeyay waalidka isbitaalkii alagey ilmihiyaa laga soo xaaq ayadoo dhiigbaxayda taxi loo soo saaro kii ilmaha waxa weeyaan balada ka shaqeeyey taxiguu la saaren gabadhi waa dhigma walaa ma gabadhu dhigbaxayda markaas war qaado dhib male waa caadi balaagsi marka marayda nafta ka dhac gabadhi jaamacadda u jirta aabihi hore ugi daaqadda iska jara gaarigu iska buud iska teg ay la wareega war gabadhan meydka ayaa dhalay war gabadhan meydka ayaa dhalay war wax yaqaan war wejigeeda yaa yaqaan marka dambe la martay wax ay martay waaa kaa laga ogi yaa ka shaqeeyey musiibadoo dhan yaa ka shaqeeyey kursi ha iskula fadhiisteen qofku yii ah, sidaas darteeda calaamatu ibnuqayim aduruq xukmiyaha wuxuu ku leeyahay masaa'ibka guud ma ka dhacaan waddamada ilaa rag iyo dumar is ag maan cudurrada khatarta abaaraha colaadaha balaayooyinka waaweyn ummadaha dalka markay ku fadhiisan rabaan asal waxa uu leeyahay ikhtilaaf rag iyo dumar isla fadhiistay rag iyo dumar ajnabi kala ah oo isdhex galay ayay ka yimaadaan musiibooyinka waaweyn colaadaha cudurada abaaraha balaayooyinka sicir bararka cuquubooyinka degdegaah adduunkooda halkaasay ka yimaadaan saas darteeda madaxda muslimiinta waajib waxaa ku ah rag iyo dumar hala kala soo rag iyo dumar hala kala fogey baabuuriyaysa isla raaci jaamacadiiya isla fadhiisana qofba fasalkiisa ku dhigto iskoolya isla fadhiisa waajibay ku tahay qofkii ka taliya hal tuulo waajibay ku tahay kii gobol ka taliya waajibay ku tahay kii waddan ka taliya waajibay ku tahay aabba kasta iyo hooyo kasta waajibay ku tahay caruurta qaangaar weeye waajibay ku tahay waajibay ku tahay